kitaabu الصiyaami الصiyaamu والsawmu waa masdaraani macnaahumaa luغatan alimsaaku luغatan waa haysasho imsaak wa sharcanna imsaakun can mufdirin biniyatin makhsuusatin shay wax afuriyo in laga af haysto waay sharci ahaanna soonku niyo makhsuusana looga af haysto jamiica nahaarin qaabilin lisawmi maalin oo dhanna la af haysto qaabilin lisawmi maalintaasoo soon aqbalayso ciid iyo waxaasuu diidaa ciid ile soon ma aqbalaysa min muslimin caaqilin daahirin min xaydin wa nifaasin qof muslimana uu sameeyo caaqil ahoon majnuun iyo muqmaa caleyhi aan ahayn daahirna xayd iyo nifaaska daahir ah soonkii marka ruknigii afaraad waayo cibaadaadka ayb arkaanu islaamka wa sharaa'idu wujuubi siyaami soonka wujuubkiisa shuruudihiisu arbacatu ashyaa afar shay wa alislaamu islaamnimo gaalkii baa marka baxay walbuluuqu qaangaar cunuggii yaraana meeshii waa ku baxay oo aan qaan gaarin marka hadda <coughs> ilmaha iyagoon qaan gaarinba waa soomaan hadhow hadhehna marka annaga wujuub waay waxaan ka hadlayna wujuub iyo waxaa kala duwan sixo cunug aan qaan gaarin soon waa ka ansaxaa oo marka in tamarun looga dhigo lagu tababaro waana yeeli jireen asxaabta laakiin waajib kuma ahan yani shardi wujuubkiyaa maqanoo buluuq ah qaangaar ah wاlbuluuqu qaangaar oo qaangaarnimadaa soonku ku waajibaa oo ku imaanaya wاlcaqlu caqli majnuun iyo muqmaa calayhi yaa baxay ayb wاlqudratu awood cala soomi soonka loo korkiisa la awoodo ayb oo intaan marka addaaddeeda soomka kuma waajibayo ayb wa faraa'idu sawmi soomka arkaantiisana arbacatu ashyaa afar shay waay soonka arkaantiisu waa afar ayb anniyatu niyo niyada sida xoogga badan arka rugni mia mase waa shardi in laysku khilaafsan yahay qawaacid fiqyaha waa ku sheegnay waxaana raajixa ama loo badan yahay inay rugni tahay nacam saa darteed marka arkaantay ku soo daraan unshaaficiyada wfaraa'idu sawmi soomka arkaantiisu arbacatu ashyaaa waa anniyatu niyo ayb niyadiisu isagu marka waa ka duwan tahay niyooyinka kale waxay uga duwan tahay niyada waxaa qasab ah inay la xidhiirsato camalka oo marka ugu horeyso camalka la bilaabayo iyo iqtiraanka niyada inay ishelaana la shar ayaa shardi ahaa jirtay soomku laakiin qabla wuquucihi baaba la niyeysan karaa oo waa goormeena habeenkii habeenkii baad niyeysanaysaa markaad seexo rabto maalan berri inaad soomayso farada oo ramadaana haddaad soonna hadda kuma jirtid markaas weli ma bilaabanin soonkii saq dhexe intaa iska soo kacdaa wax iska cabi kartaa nacam niyadiina waa kuu xirantay oo waa kuu gudantay marka taa waxay keenaysaa marka dhinacaas marka soonku wuu uga duwan yahay waxyaabaha kale ayb dabcan waxaana loo yeelay un taysiir maadaama hurdo lagu jiro oo waagu uu la soo gelaayo inay qofku la tagto yaa dhib noqon kartaayb anniyatu niyo niyadaasina marka waa soonka faradkaa niyo u baahan niyadaasna waxaa shardi ah marka in la tabyiid soonka faradka ah waxaan ujeedaa niyadu waxay u baahan tahay tabyiid oo habeennimo qabla alfajri inuu niyada la yimaado soonka faradka ah kan sunnadaa laakiin maalinka waa iska niyeysan karaa intaan duhurka la gaarin ayb walimsaaku oo xadiidkii marka xafse iyo man lam yubayit الصiyaama min alleyli falaa صiyaama lahu iyo man lam yujmic qofkaan guntin ama aan go-aan goosanin soonka aan goynin min alleyli habeenka aan goynin falaa صiyaama lahu iyo wayaalkaasaa daliil u ah walimsaaku haysasho can اlakli washurbi laga af haysto cunto iyo cabid waاljimaaci iyo jimaac wa tacamudi اlqay'i iyo matag kas ah in laga af haysto akligii shurbigii de kuluu washrabuu xataa yatabayana lakum اlkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi min alfajri uma atimu الصiyaama ilى leyl wاljimaacna waxaa weeyaan yadacu طacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu lii xadiid اlqudsigii sharaabkii iyo wuxuu ka tegaa iyo abid cuntadii iyo shahwadiisii shahwadii marka jimaaci iyo waxaas oo dhan baa ku jiraan ayb waljimaaci iyo jimaaci inuu ka af haysto wa tacamudi iyo matag loo qasdo man daracahu alqayu falaa qadaa calayhi waman istaqaa facalayhi اlqadaa qofkii ismatajiyo tacamudkii marka saasuu sheegay intan marka waa mufdiraad waxaa la yidhahdaa xisi mufdiraadkan waa mufdiraad xisi ah waa intaasu ka dheeraanay qofku hadduu niyana la yimaado intaana ka dheeraado soonkiisii waa ansaxay yacni sida daahirka ah oo maalin labaad soo qalay ma la dhahayo saxiixna waxaa la yidhaahdaa fi lcibaadaati maa asqaطa alqadaa qada lagama raado intaan la yimaado been iyo xan iyo ayuu sheegay maalan mufdiraad macnawi ah waa kuwaas muftiraad macnawi waa qofka hadduu been sheego maalan maalintii aad beenta sheegto soonkeeda soo qalay ma la dhahaya laakiin de hawaabtiisii iyo macnihii soonka iyo waxbay wax weynay u dhibaysaa muftiraadkan marka uu sheegay isaga inta sixada qusaysa marka kuwii marka wuxuu sheegay oo xisiga ahaa ayb markaa soonka wuxuu ku jabaa cunto cabid kas ah jimaac kas ah ayuu ku jabaa ayb ama shahwadiio qof iska keeno daacto waxba jimaacin shahwadii iska keento waa jabaa soonka ayb lianna yadacu طacaamahu washaraabahu washahwatahu baa xadiidku leeyahay shahwadii marka maxay tahay haddaysan taas noqonaynin watacamudi اlqay'i iyo matag loola qasdo taasuu marka ka afhaysanaya inuu ismatajiyeyo waladii yufdiru bihi saa'imu waladii kan yufdiru saa'imu saa'imka uu ku afurayo bihi shaygaba shayga uu saa'imku ku afurayo casharatu ashyaa toban shay baa qofka soomani uu ku afuraa oo soonka uga jabaa yani maa wasala camdan maa wixii wasala gaaray camdan kas u gaaray ila aljawfi gudaha uurka aw rasi ama madaxa gaaray wixii madaxa ama caloosha gaaray soonku waa jebiyaan ayb ama biyo ha noqdaan ama wax ha noqdaan jurmila iyo waxa ay noqdaanba ayb wاlxuqnatu cirbadii fii axadi sabiilayni labada wado midkood laga mudayo wax laga siiyey wax looga shubay ayb hore ama gadaal baa wax lagu shubay ayb ayb xuqnadu marka wuxuu ka wadaa qofka mariidka daawada oo isku duro ayb hore iyo gadaal marka yani labadaas manfad meesha waxuu u jeedaana waxay tahay labada manfad ayb wixii markaa looga shubo oo laga geliyo ayb wاlqay'u camdan iyo matag kas ah tagiina marka qofku waa daciifinaya marka isaga xadiidkaasna waa ku soo arooray mataga ayb wاlwaطu camdan wاlwaطu jimaac camdan kas oo wax u jimaaca fi lfarjina uu ka jimaaco ayb kaa marka wuxuu leeyahay wuu jebinayaa waطigaasna oo jimaacii wuxuu ku jiray shahwadii qofkii uu ka soomayey ayb camdanna marka wuxuu ugu qeyday hadduu hilmaan u sameeyo waxba lagama rabo ile xaakim uu werinayo man afdara naasiyan xadiidka kale wuxuu le man akala ow shariba naasiyan riwaayada xaakimna man afdara naasiyan ay leedahay man afdara afdara marka waa caam wixii lagu afuraayo dhan baa soo gelayo jimaacu uu ku jiro labadaasna buluuqulmaraamka ibnu xajar labada riwaaya waa isku agdhigay kaanahu marka masaladaasoo milicsana walinzaalu dejin can mubaasharatin naag uu taataabtay iyo ama uu yacnii mubaasharo xaggeed lagu dejiyey oo biyo uga timid ayb walinzaalu dejin can mubaasharatin mubaasharo xaggeed shahwo laga dejiyey iyadana soonka waa jebinaysaa laakiin kafaaro ma waajibinaysa taas ayb ninka haweentiisii maalan waxuu maqlay nebiga caaishau dhunka jiray iyo kaana yubaashiru nisaahu wahuwa saa'im iyo waa bannaan tahay is yidhi dalaquu yidhi marka waa markaasaa eh, waxbaa ka yimaadeen marka tu marka sidii isagoo marka eh, istimtaaci kuu bannaan yahay isdhahayo ayuu sameeyey istimtaaci waa waxbaa ka yimaadeen marka shahwa ninkaas marka xadgudubuu sameeyey waxaa kaloo laga rabaa eh, waxaa laga rabaa marka inuu maalinkaas soonkeeda soo qalleeyo kafaaro laakiin iyadoo jimaac ku waajibtaa kafaarada ayb waxaa iyadana lamida ah hadduu si kale iskaga keeno maalin ramadaan uu shahwadii iska keenay isaga nacam si aan jimaacna ahaynuu isaga keenay waa buraya soonka waa jabaan bacd الnaas waxaa jira iyagu dhahayo eh, haddii qofku uu haweentiisa istimtaac isagoo samaynayo biyo shahwo ka timaado waxa soonkiisa ma jabayo waa iska sii wadaya bis maxaa yeeley jimaac ma samayninay leeyihin laakiin yadacu dacaamahu washaraamahu washahwatahu maxay tahay jimaac keliya mau ka tagaa baa layidhi mase shahwadiisuu ka tagaa baa layidhi tanna marka waa shahwadii waxa wax afurinaa wixii gala waayay dhaheen wixii baxa ma aha shahwadiina wax soo baxaaya jimaacii markuu samaynaya wax soo baxaaya maahan waxbaa gelaya isagana waxbaa soo baxaya ninka ka soo baxaya matagusoo wax soo baxaaya maahan isaga laftirkiisa marka yacnii yadacu طacaamahu washaraabhu washahwatahudaasaa marka xujo ah ayb qofka can mubaasharatin markuu leeyahan muxuu ka ixtiraazayaa wax isaga ka baxsan daaqadiisa waa iska seexday ixtilaamaa ku dhacay saasaan shahwadii uga timid kan isaga marka maaha qudradiisa wax ku yimid maaha waa wadanaa soonkiisa kaas ayb laakiin ninkan isaga ficilkiisa waa waxay shahwada ku timid ayb wayustaxabu markaa wuxuu yidhi wاlwaطءu camda fi اlfarji wاlinzaalu can mubaasharatin wاlxaydu xayd naagti iyadoo sooman baa xayd ka yimid waa soonkaasi waa go-ay marka maalinkaas haddaynan waagu markuu beryaayo ka hor uu ka yimaadana dambaba soomaysa ayb wاlxaydu xaydkii wالnifaasu nifaaskii dhiigmuleedkii wاljunuunu waalidii wariddatu iyo riddadii intaasoo dhan marka soonku waa gooyaan qofkana marka qofaan soomanayn bay ka dhigaan wayustaxabu fi sawmi soonka dhexdiisa waxaa la sunneeyaa alaaثaةu ashyaa saddex shay tacjiilu lfitri afurkoo la dedejiyo waa marka la xaqiiqsado qoraxda inay dhacday ayb in hore laga afuroo la dedejiyo wa taakhiiru suxuuri suxuurtoo la dib dhigo ayb wa tarku اlhujri warka xun oo laga tago oo min alkalaami hadal ah wa tarku اlhujri munkarka iyo waxa xun oo laga tago min alkalaami hadalkii ah ayb shayga foosha xunoo warka ka mid a ah hadalka ah in laga tago oo qofka saa'imkaa ah carabkiisa uu dhowro beenta iyo xanta iyo waxyaabaha iyo caayada iyo waxa uu ka dhowro haddii qof uu caayana de xadiidku waa ka dhahayo falyaqul inii saa'imun ayb saahayidhaahda ayb wayaxrumu siyaamu khamsati ayaamin shan maalmood soonkooda xaaraam ah alciidaani labadii ciidood ayb alciidaani labadii ciidood soonkoodu waa xaaraam wa ayaamu tashriiqi ayaamu tashriiqa hilbawaradka maalmihiisa ahalaaثatu saddexda ah ayaamu tashriiq marka waa koo iyo tobanka dulxija labiyo tobanka saddex iyo tobanka koob iyo toban labayo toban saddex iyo toban ayb shaaficiyadu marka meeshaan iyada ciideynku iyagu soonkooda waa xaaraam biayi sifatin xaaraan u yahay ama nadar ha noqoto ama si kale qofka ha yeelo nadaroo kale say ku noqonee qofku inuu yidhaahdo hebel haddii uu soo galo ilaahay waxaan u nadray maalinta ku xigta inaan soomo maalintii ku xigtay baa ciid noqotay marka ma sooma masma soomay ma soomay maxaa yeelay soonku wuxuu ku dhacayaa maalinta dhexdeeda maalinta ma'muur iyo manhina inay isdhex galaan oo isku meel ay galaan ma macquul maaha nahyu yaqtadi اlfasaad markaas ayb wa ayaamu tashriiqi alaaثa ayaamu tashriiqa saddexda ahna shaaficiyadu iyagu waxay leeyihiin qof soonkeeda u bannaan yahay ma laha haakada laakiin axaadiidta waxaa soo aroortay ibnu cumar iyo caaisha iyo xadiidkeeda wuxuu leeyahay waxay leeyihiin rakhasa rasuulu llahi sal l slam an yusamna ayaa mutashriiqi in la soomo ayuu nebigu ruqseeyey wuxuu u ruqseeyey liman lam yajid اlhadya qofkii mutamatican ama qaarinkii hadyiga waayey oo xoolo iyo hadyi markaas awoodi waayey qofkaas waxay leeyihiin xadiidkaa marka wuxuu leeyahy waxaa loo ruqseeyey in uu soomo saddexdaas maalmood ilaa ninka qaarinka ninka qaarinka ama mutamatica hadyigii lagu lahaa hadduusan awoodin faman lam yajid fasiyaamu alaaثati ayaamin fi اlxaji maalmahaas marka wuxuu ka dhigan karaa kooiyo toban labayo toban saddexiyo tobanka nacam xadiidkaasaana daliil u ah, nacam ayb oo ninkaasaa loo ruqsayey inta kale laakiin nahyigaa marka baaqi ah ayaamu minan ayaamu aklin wa shurbin wa dikrin lilaahi tacaala daliilkeeduna kaas ayaamu tashriiq inaan soon la jidaynaynin nebigu sal ll slam wuxuu yidhi ayaamu tashriiqu waa maalmo wax la cuno la cabo ilaahay la xuso cunto iyo cabid iyo soonna waa iska soo horjeedaan marka ilaa laakiin waxaa loo baneeyey midkaas mutamatica ah ama qofkii uu ku laasimay wax saddex maalmood uu ku soomo xajka toddobana gurigiisa uu ku soomayo saddexdii maalmood inuu ka dhigto kooyo tobanka labaiyo tobanka saddexiyo tobanka u bannaan tahay ilaa xajkiina waa ku guda jiraa maalmahaas shaaficiyadu iyagu taas laakiin ma ogola oo muطlaqan waxay leeyihin ayaamu tashriiq in la soomaa ma aha wayukrahu waxaa la kahdaa soomu yowmi shaki yowmu shakiga soonkiisa ilaa an yuwaafiqa inuu waafaqaya maahani caadatan caado lahu isaga uu leeyahay inuu waafaqaya maahani maalintaa iyadana soomu yowmu shaki waa la kahdaa oo karaahiyo makruuhu xadiidkii eh, eh, camaar ibni yaasir camaar ibni yaasir man saama alyowma aladii yushaku fiihi faqad casaa abalqaasim yowmu shaki marka maalintee way yowmu shaki waxaa weya maalinta shacbaan sagaal iyo labaatan ou dhammaado habeenkeeda cirkii markaas caad iyo wax lamida uu fuulo bishii iyo la arki waayo maalinta berita ah waa maalin marka soonkeedu shaki ku jira way oy dhici karta inay ramadaan kow uu yahay ay dhici karta in shacbaan soddon uu yahay maalinkaas ayaa mushaki la yidhaahdaanayb maalinkaa marka in la soomo ma aha sida jumhuurku ay yowmushakiga u sheegaan maalin maalinkaasa yowmushaki la yidhaahdaa laakiin imaam axmed isaga wuxuu dhaha yowmushakiga macno kale ku sheegaa wuxuu leeyahay isaga yowmushaki waxaa la yidhaahdaa qofka marka bisha uu arko qof faasiq oo kale oo shahaadadiisa aan la aqbalin oo kale iyo mararka iyo marka eh, iyadoo aan daruur iyo waxaas waxba aynan jirin oo kale eh, iyada maalinkaas soddon shacbaan soddon baa laga tirinaa maalin marka shacbaan maalin soon ma aha haddii bishii ay muxtamal tahay laakiin ninka arkay uu yahay nin faasiqana yowmu shaki waa yuu leeyahay laakiin hadday daruur jirto shacbaanna oo sagaaliyo sagaaliyo labaatan ay dhammaatay caawa markii bishan la fiiriyeyna cirku daruur ay ku gadaaman tahay wuxuu leeyahay imaam axmed isaga maalinta kale waa la soomaa nacam maalinta ku xigto waa la soomayaa nacam xadiidka ibnu cumarow marka wuxuu leeyahay faqduruu lahu soo ciriiriyaa laga wadaa buu leeyahay nacam ay dayiquu shacbaana shacbaan ciriiri ka dhiga soo ciriiriya shacbaan marka sida lagu ciriirinaya waa sidee labaatan iyo sagaal in laga dhiga isaga xanaabilada marka saasay qabaan imaam axmedna saasuu dhahaa laakiin faqduruu lahu riwaayaadka kaloo fasiraayo ayaa waxay dhahayaanba fakamiluu ciddata shacbaana alaaثiina waxa marka la qadaraayo faqduruu ah ciriiriya maahane waxaa weeyaan eh, xisaaba shacbaan xisaaba oo tiriya eh, sidaas marka ma aha ayb sidaan marka ay tilmaamayaan baad yowmu marka maalinkaasaa la yaraa ayb وبالله التوفيق صلى الله وسلم على